الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabu shamaatة الأعdاء wuxuu ku saabsan yahay shamaataة الأعdaa'i acdaada faraxooda in ilaahay laga magan galo cadowgu waxaa weeyaan man yafraxu bixusnika wa yaxzanu bifaraxik waa qofka wixii wanaag oo faraxaada aana ka naxaya wixii aad ka nixi oo murug iyo dhibaato iyo musiibo aana ku farxi qofkaasa waxaa la yihahdaa cadow hadduu arko wanaag iyo fiicni ku arkana waa ka naxi hadduu xorka xoogo dhibaataa soo gaadhay ama dhib uu xaggiisa kaa maqlana waa waa ku farxaya marka faraxaas in ilaahay laga magan galo oo musiibo uu cadowaada kugu farxaba ilaahay subxaanah wa tacaala uu kaa ilaaliyo inuu kaa dhowro wax balaayo ah oo cadowga ka farxisa inuu ilaahay kaa ilaaliyo taasaa ilaahay laga baryaa subxaanahu wa tacaala qaala xadahanaa cabdullaahi bnu muxamedin qaala xadahanaa sufyaanu can sumay mawla abu bakr can abi saalix samaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana wuxuu ahaa yatacawadu kii magan gala ilaahay ka magan gala min suuءi اlqadaa qadaha xun yani qadaha waxaa laga hadlaya maanta almaqdi maqdi bihi wixii qofkan lagu xukumay ayaa midna noqon karaa shar iyo musiiba iyo shay dhiba ah midna wuxuu noqon karaa shay wanaag u ah asaga marka laga hadlaayo qadaha oo alla xaggiisa kasoo fulaayo laa yakunu ilaa khayra khayr buu xag alla markuu kasoo fulayo noqonaya oo ilaahay wuxuu qoray ee qadaray waa khayr laakiin qofka uu ku dhacayo waxaa isaga ahee musiibada qofka ku dhacday ee musiibadaasi makhluuq weeyaan bay dhahaane waa shay musiiba ah oo ilaahay uu khalqay oo dhibka qofkaa ku riday waxaa isaga waxa weeyaan suu buu noqon karaa wax xun buu noqon karaa kaana yatacawadu min suui اlqadaa marka iraada alkowniya iyo iraada sharciya iyo ayay kala qaadqaadaan marka qado xun in qofkan isaga ah uu ku dhaco oo shaqiinnimada ku dhacaysa maradka ku dhacaya masaa'ibta iyo dhibaatooyinka waaweyne ku dhacaysa intaba waa suu binisbati qofka uu ku dhacay markii loo fiiriyo wa shamaatat alacdaa baa ilaahu ka maangelaynaa buu jiri kaana yatacawadu min shamaatati alacdaa cadowa inuu kugu farxo cadowgana hadda waxaa la ogyahay wixii dhibaato ah ee ku gaadho ayuu ku farxayaa oo maalintuu maqlay hebel dhib baa gaaray waa farxi xadiidku saxiix weeyaan musanifkana waa soo saaray alimaam muslim raximah llahu tacaalana waa soo saaray fi saxiixayhima waxaa la socotay duco kale oo ah wadaraki shaqaa wa su-i lqadaa wa lbalaa allahuma ini acuudu bika min jahdi اlbalaa wa daraki الshaqاء wa suءi اlqaضاء wa shamaatat اlacdaa waxau ilahay ka magangeli jire nabig sala اllah alيه wasalam ducooyinka waxay kamid tahay jawaamicda ah ee wax allaala wixii musiibe iyo aafo o dhan ba ilah lagaga magangalo subxaanaه wa tacaala sida kaana yastaciidu biاllahi subxaanaه wa tacaala min cudaari daa cudurada waaweyn oo xunxunka ah ayadana waa ku duceysan jira nabiga aleyh الsalaatu wasalaam min cudaari daa waxaa kamid ah min aljunuuni w aljudaami w albarasi yah markaasuu wasayi asqaam raaciyey cudurada xunxun idil baabu sarfu asarfu fi lmaal xoolihii oo lagu israafo israafku waa xadgudub mujaawazat lxaddi israaf baa la yidhaahdaa tabdiirna waa noqonaysaayo meel aan wanaagsan haddii lagu bixiyo isaguna tabdiir buu noqon qala xadaثna cabdالlahi بn yuسufi qala akhbarna malik بn anas can shayl bn abi salixi can abiyi can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaal in allaha yardaa lakum ilaahay wuxuu raali iniga noqdaa halaata saddex shay sifatu ridaa oo ilahay loo nisbey wey ilahay wuxuu ka raadli noqon addoonkiisa saddex shay buu raadli oo noqon wayaskatu waa cadhoonaya alla lakum idinka halaata saddex shayna uu iniga cadhoonayaa oo saddex shay in lala imaado addoomuhu in la imaado ilahay waa ka xumaan mana rabo yardaa lakum ilaahay wuxuu raali inaga noqon an tacbuduuhu inaad caabudaan oo cibaadada waa isimkaa jaamic ehe wax alla wx ilaahay subxaana watacaala uu jecelya aqwaal iyo afcaal daahiri baatin salaadii soonkii zakadii xajkii cibaadaadkii arkaantii amaal saalix waxaas o dhan waa cibaadaha marka inaad caabudaan ilaahay wa watacaala ilahay raalli buu inaga noqonaya ridahaasna acmaashaa la samaynayo markay waajibaad tahay buu usii jecelyaha ilahi subxana watacaala wixii waajiboo la gudanayo walaa tushrikuu bihi hala wadaajinina alla shayan waxba hala wadaajinina oo cibaadadaas ilaahay uu leeyahay makhluuqa waxba haka siinina oo ha u leexinina sarfu shay min cibaadat illahi wa daacati illahi ilaa ilaa gayrihi wax yara lama ogolo walaa tushrikuu bihi shay-a marka waa nakira fi siyaaqi nahyi bay dhahaan nakiratun fi siyaaqi nahyi tufiidu lcumuum shay-an taasa nakiraa laadaas nahiyana ka hormartay walaa tactasimuu afwan wa an tactasimuu ah, an tacbuduuhu walaa tushriku bi shayan waa midda koobaad ta labaadna waa an tactasimuu inaad cuskataan ood qabsataan bixabli illahi jamiica xarigi ilaahay dhammaantiin aad waa qabsataan marka xabli illaahina waa qur'aanka kariimkaa iyo diinta iyo shareecada ku dhagaa oo cuskada wuxuu naga reeba ka hara wuxuu ina faraqaata eh, wada cuskada weyaan tafaruqna iska ilaaliya wa an tanaasaxuu inaad isku u naseexaysaan man dadka walaahu allahu ilaahay uu mas-uul oga dhigay amarkum amarkiina dadka umuurtiina ilahay u dhiibay ee weliyul amarka la yidhaahda ee madaxda inaana u naseexeeya waxay maaratay dhibaato iyo xumaanaho ay sameynayaan dadka oga oga naseexeeya racyadaasi iyo mas-uuliyaddaa ilaahayna siiyey ilaaliya oo ilaahay oga baqa kulukum raac kulukum mas-uul an raciyati ha loo naseexeeyo wayakr saddexda ilahay raadli buu ka yahay in ilaahay la caabudo qur-aanka ilahay laiskugu imaado laiskhilaafin madaxda in loo naseexeeyo wayakrah lakum ilaahay wuxuu nacayaa qiila waxaa la yihi waqaala wuxuu yihi qiila oon la garanayni qofka yihi iyo qaala oo qofka yihi la garan laakiin isaguna ama wax maaragtay faa'iida aan ku jirin ama isaga laftirkiisa hiqanimadiisa iyo kalsoonidiisa aan la aqoonin qiila waxaa la yihi waqaala wuxuu yihi iska ilaaliya wa kahrata su-aali wayakrahu ilaahay wuxuu nacayaa lakum kahrata suaali su-aasha badan su-aasha badan een faa'ido lahayn ee ama maadiya adduun ku saabsan ama cilmi ku saabsan iyo tacanudka oo ummadihii hore wixii lagu halaagay nabigeena waa kii noo sheegay alayh isalaatu wasalaam ikhtilaafahum calaa anbiyaa'ihim wakahratu su-aalihim su-aal fara badan iyo ambiyadu khilaafaan wa idaacata almaali xoolahoo la dayaco haddii saxiix weeyaan xoolahoo la dayaco idaacatulmaalna waxaa weeyaan tabdiirka meelaan munaasabayn in lagu bixiyo ama la dhaafiyo xaddii loo baahnaayo aada gudbiso intaba way soo wadageli idaacat lmaal qala xadathana cabdullahi bnu saciidin qala xadathana saciid bn mansuur qala xadathana ismaaciil bnu zakariya can camr ibnu qays almulaay can ilminhaal can saciid bn jubayr can ibni cabaasin radia allahu canhuma fi qowlihi caza wajal ilahay qowlkiisa uu yihi wamaa anfaqtum min shayin wixii aad bixisaan oo shay ah fahuwa yukhlifuhu ilahay waa inii bedelayaa waa inii bedeli oo waa inii dibdhigi oo oh, khayrkiisi iyo wanaagiisii khaliif gadaal buu inagu dhigaya waad helaysaan wey bedelkeedna waad helaysaan wa huwa ilahina khayru raasiqiin inta wax arsuqday wax bixisay wax masruufta allah ugu khayr badan weeyaan qaala wuxuu yihi ibnu cabaas fii gayri israafin walaa taktiir marka waxaad bixisaan ilaahay uu inii khaliifaayo oo bedelkeediina siini oo ajirkeedii iyo tawaabkeedii aakhare inagu dibdhigaayo waa markaad la imaataan wixii aad bixisaan israaf la-aan iyo taktiir la-aan labadaasaa la rabaa inaad udhexayso ah, wa kaana bayna dalika qawaaman baa la rabaa gayri israaf israaf oo xadda la dhaafayo la gudbinayo tabdiirna waa la dhaha mujaawazat alxaddi fi linfaaq iyo in lagu bixiyo xadda la gudbo ko iyo alinfaaq bigayri wajhin xaqin labadaaba waxaa la dhahaa israaf baa la dhahaa midda koobaad mujaawazat alxaddi fi linfaaq wixii la bixinayo xadda la gudbiyo la dhaafiyo iyo infaaq bigayri wajhin xaqin waddo aan xaq ahayn oo wax lagu bixiyo walaa taktiir taktiirkuna waa tadyiiq fi risqi inaad cariiriso oo dadkii xuquuqda kugu lahaa iyo dadkii aad masru masruufkooda gacanta ku haysi iyo wixii adoo heli kara aad ku cariiriso iyaduna waxaa weeyaan xaraam weeye taktiir weeye ah, cayshkii iyo noolashii iyo nafaqadii oo dadka ku cariiriso dadkii mas-uulkaad ka ahayd iyadana lama ogolo maxaa la rahaa marka kaana bayna dalika qawaaman baa la rabaa ah, nacam baabu lmubadiriin dadka mubadiriinta ah ee xoolahooda meel macsiyaa ku bixiya oo xaaraana ah. xaqla la-aanna ku bixiya fasaadka iyo meelaha aan wanaagsaneyn ku nashriya mubadir baa la yidhaahdaa hal shilina haddii waddo aan saxayn ku bixiso mubadir baad noqon haddaad xoolo fara badan waddo xaqa ku bixisana mubadir ma noqonaysa marka tabdiirku maa xoolaha oo laiska bixiyo ma ahee meesha lagu bixinayo iyo qaabka loo bixinayo weya wax ka dhigaya tabdiir waana ikhwaana shayaaطin buu ilaahay ku tilmaamay shaydaankay walaala yihiin qaala xadathana qabisa qaala xadathana sufyaan can salma can muslim batin can abi ubeydayn cubeydayn waa tahniye iyo taskiir la isku daray wey nacam mucaawiyata bnu sabra yaa la dhaha magaciisa mucaawiya bnu sabra qaala wuxuu yihi saaltu cabdlahi bn cabdllahi baan weydiiyey an cabdllahi bn mascuud can ilmubadiriin kuwa mubadiriinta ilaahay uu sheegay ee uu maaratay dhaleeceeyey xarimay qaala wuxuu yh aladiina yunfiquuna fii gayri xaqin xaq la-aan kuwa wax bixinaya oo meelaan xaqeeda ahayn wadadeeda aan ahayn ku bixinaya kuwaasaa mubadiriin la yidhaahdaa a ah, jidkii saxdaha aan marinaynin kuwaasaa mubadir la yihahdaa marka lama ogolo in bakhaylna noqdan lama rabo inaad wixii o dhan gacantaada ka bixisana lama lama baahna inaad wado aan wanaagsanen khaldan ku bixiso walaa tajcal yadaka maqluulata ilaa cunuqika walaa tabsudha kula lbasdi fataqcuda maluuma maxsuura aga dhow deena meel cidlaa soo istaagto adoo calacalay marka qala xadathana caarib maxamed ibn lfadl caarib qala xadathana hushaym ibn bashiirin qala xadathana xusein an cikrima an ibni cabaas almubadiriin mubadiriintaasi ilaahay uu xarimay qaala muxuu yah almubadiriina fi gayri xaqin waa kuwa xaq la-aan meel xaqayn wax ku bixiya ee mubadirina yirahda ina almubadiriina kanuu ikhwana shayaطiin kuwa mudiniinta shaydaan walaalkood wey shaydaanka wuxuu rabaa meel xun iyo wax xun iyo qaaba wanaagsan wax loo bixiyo marka kuwaa shaydaanka waddadoodii bay qaadeen ba layidhi waa kuwe waa kuwa bixinaya fi gayri xaq meel aan bay ku bixinayaan xadiidku xasanulisnaad afartan ayada ayadahee ibn cabaas xasan wey baabu islaaxu lmanaasili guryahoo la hagaajiyo guryaha in la ilaaliyo laga dhowro wax allaala wixii daar ah oo wax dhibaaya in guriga laga dhowro oo laga nadiifiyo oo laga ilaaliyo islaax bay soo gelaysaa qala xadathana cabdullahi bnu yusuf qala xadathana leyth qala xadathana ibnu cajlan maxamed can zayd bnu aslam can abihi aslam alcadawi qaala kaana cumar wuxuu ahaa yaquulu kii yihahdaa cala mimbar asoo mimbarka saaran yaa ayuha nnaasu dadow aslixuu hagaajiya calaykum korkiina mathaawiyakum guryihiina almathaawi jamcu mathwa mathuwuna waa makaanka loo hoydo iyo guriga aslixuu hagaajiya calaykum kolkiina mathaawiyakum hoyadkiina iyo guryihiina iyo meeshaad degantihiin iska hagaajiya oo hagaajinta waa caam meeshii meel nadiifa inay noqoto in laga ilaaliyo halaqa iyo meelaha uu kaasoo gelayo laga laga hagaajiyo in waxa mudaarkae dadka dhibaayo o dhan laga dhowro waxaas dhan ba waxay noqonaysaa islaax bay noqonaysaa wa akiifuu cabsiya cabsigeliya hadihi اljinaan masaskan cabsigeliya qabla an tukiifakum intaynayna cabsigelinin maska iyo waxyaalaha dhul soco mxuu ahaa halaq ahee eh, guryaha gala kala dagaala guryihiina oo markaad dishaan oo iska celisaan oo ay arkaan in la dili way cabsanayaan banaanka inaga mari wa inaga carari haddii kale wayna soo hosgeli kadib idinka ina cabsiin ina qaniini waasaa macnaha wa akiifuu cabsigeliya hadihi aljinaan masaska iyo abeesooyinka qabla an tukhiifakum intaynayna cabsiininoo oo dhibaata inii geysanin fa inahu shaaniye lan yabduwa lakum iniima muuqanayo muslimuuha jinaankaa kuwa muslimiinta inii muuqan mahayaan kuwa inii muuqda ee guryaha galaya ee ina qaniini ee ina dhibayo shaydaan waay jini waay jiniguna wuxuu isku ekeysiiyaa hadba wuxuu rabo masasku iska dhigaa ka muslimka dadka ma dhibo oo haddaad ahbiso ood wuu kaa cararaya laakiin midkan kale wey midka muuqanaya ee ina qaniinaya ina cabsiine kaa dila saasuu lehy fainahu lan yabdua ma muuqda lakum idinka muslimuuha muslimuljinaan masaska iyo abeysooyinka kuwa islaamka ah waxba inii muuqan maayaane wa inaa wallahi baan ku dhaaranay maa salamnaaha maa saalamnaahunna ma aanan nabdin nabad maanan noqonin mundu caadaynaahunna marka la colayteen laga bilaabo waktiga la colayteen laga bilaabo nabad nama dhexmarin annaga iyo masas iyo abeysooyin iyo halaq meelaan ku walaalownay ma jirta weeyaan waxaa jira aweesooyinka sheegto ayaydana iyo wada dhasheen dhaha ama awowaana wada dhasheen dhaha oo qaataba meelaan ku nabad ku noqonay saan u colownay cadaawadda masaska iyo halaqa iyo bini aadamka iyo isuguna waa shay jibilli ah oo maalintii la abuurayba labadoodaba colkooda maalintaasoo bilowday ilaa marka meel allaana meeshay isku arkaan col weeyaan isaguna wuxuu ku dayay inuu wuxuu arka dhag ka siiyo qaniino insaankuna meeshuu arkaba inuu iska celiyo u diyaarsan yahay ilaa xataa markii uu nabiga ka hadlay calayhi salaatu wasalaam fi lxilli walxaram uu yihi abaysada iyo waxyaalaha halaqyaha haddaad ku arataan xaramka iyagoo jooxata ku dila ayuu nabi sal allah alayh wasalam ah, marka meel lagu nabday ma jirto lagu heshiiye iska ilaaliya wey ha fududaysanina oo guryihiina ha ufududeynina oo guryaha iska cufaya baadiyaha iyo meelahaas inta badan masaska way iska galaan marka horeba guriga intii la mooso oo la xidho oo laiska adkeeyo oo dulduleelkii iyo qashinkii meeluu kasoo geli laha dhowro ayaa loo baahan yahay iska ilaaliyo ayib oon la sahlanin meelaha alaqmaleyna aan la saaxanin oo laisku tuurin ah, digtooni iyo taxadar baa ile la wakhuduu xidrakum bilah ileh digtoonidiina qaata marka masaska madiina marka laga hadlaayo masaska madiina qaar muslima iyo qaar gaalaaba way lahaayeen ka muslimkaas waxaa lagu yaqaanaa marka horeysaad aragtaba haddaad tidhaahdo idhaaf tidhaahdo oo aad u digto oo aad iskala hadasho uu ku dhaafi uu kaa tegi midka gaalkaa laakiin waa midka soo taagan ee kula dagaalami ee ku dili waay nin xadid fi saxi muslim kusugnaa nin dhalinyaro oo ansaariya qaswat laxzaab markii dhufeyskii la qodaay buu aroos buu ku cusbaa nin aroos ku cusub buu ahaa marka wuxu dhabaalo reerkii baan yar gaariya fasax orad baa layidhi warankaadan horey u qaado oo bani qurayde iyo yahuudi baa magaalada joogtee yaan dhexda ku wehelin reerkii islaantii arooskeeda wuxuu arkay banaanka taagan oo guriga lagu ogaa inay ku jirto markaasuu maseyray y maaa guri kasoo saaray warankiibuu u midigeystay inuu ku dhuftu damcay way qayrida waay tahy waraan ku dhufanine alkaale guriga soo gal guriga hadduu soo galay wuxuu arkay baalabaysa ahoo gogashiisi isku carcaysay isku wareejisay oo saa iskugu laalaabtay baashibuu u baaciyey waa ku dhuftay hadduu ku dhuftay ma abaysadiiba hor dhibatay mise asagii hor dhintay waa lakala garan waaye labadooda meyda loo imaaday nin dhalinyaro oo aad iyo aada loogu hanwan yahayna wuu ahaa dadkii dhalay marka waa aad bay u qaadan waayeen oo la murgeen la walbahaareenoo nabiga calayh salaam bay u imaadeen waxay dhn nabi allow ilaahay noo bari wiilkii inu ilahay noo nooleeyo ilahay noo nooleeyo ilahay noo bari istakfiruu liakhiikum bu nabig alayh salaam qof dhintay soo noolaan mahaye ilaahay istikfaar weydiiye marka qof dhintay ma lasoo nooleyn oo awliye iyo weliba soo nooleyn wax jira ma ah nabi maxamed ba alayh salam yir waxaas waxaan kari karna ma ah ilaahay baa u nafta qaada isaga un baana xilli lagu talagalay hadda istikfaar baynala siman allah ilaah loo bariyo markaasuu ka hadlayo wuxuu yihi madiina waxaa jooga jin ayaa jooga markaad aragtaan mid muslima jire saa ola hadla oo indaar iyo digniin saddex jeer qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu baabu nafaqatu fi lbinaa annafaqa in xoolaha lagu bixiyo fi lbinaai dhismada oo dhaqaalaha gurye iyo dhul iyo wax la geliyo arrintaa ayadaa wax ajir iyo thawaabo laga heli ma jirto haddii haddi aadan udhisanin udhisin wax khayr oo aakharaa oo ama diin wax ugu tarayso ama qaraabo aad ku xiriirinayso ama waxyaala sadaqa kuwa ah, waxa waa gar laakiin aniga dhulk dhul baan gashan oo halkanaan dhisan halkanaan dhisan halkanaan dhisani waa un adduun mooyeene shaqa aakhara ma aha aakharana ajirka ma helisid macnaheeduna marka ma inaan guri la dhisanin waan arki doonaa in qofku uu guri yeesho waxay kamid tahay sacaadada weliba gurigiisa uu waasac yahay waan arki doonaa e waxaa laga hadlayaa guri aad dhistay oo dhistay biduuni xaaja ajir aakhara ka heli maysida waa un adduun haddii aad mubaahaad iyo faan iyo oola jeedana dembi iyo xumaan baaba kaa soo gaari karta qaala xadathana cabdullahi bnu muusa an israa'iil ibnu yunis can abi isxaaq asabeeci can xaarisa bni mudaribin can khabaabin ibni aratin qaal ina arajula ninku layu'jaru waa laga ajirsiin fii kuli shayin wax kasta uu nafaqeeyo ila albinaa dhismaha mooyeene dhismo iyo guri uu dhisayse nafaqa iyo ajir ku ajir ka heli maayo wuxuu ku bixi ajir kama helaya thawaab xadiidku saxiixa weeyaan isagoo eh, mudawalah iyo musanifku fi saxiixa kusoo saaray una imaan doonaa baabun wuxuu ku saabsan yahay camalu rajuli ninkay camalkiisa maca cumaalihi dadka cumaasha ahee shaqaalaha ee u shaqeynaya ama khaadimiinta u ah <coughs> inuu shaqada la galo oo halkaa una keligii intu iska fadhiista una daawanine shaqada la qabto halkan ka qabta halkan ka qabta wuxuu qaadi waaya la qaado oo kaalmeeyo ku dhex jira tawaaducina waa kamid musaacado iyo mucaawanana way noqonaysaa moraalkii dadkaa shaqeynayana waxbay ka bedeleysaa qaala xadathana abu xafs bn caliyi qala xadathana abu caasim nabil qala xadathana camr bn wahbi daifi qala xadathana qudayf ibnu abi sufyaan an naafica ibnu caasim akhbarah anahu samica wuxuu maqlay cabdاllahi ibnu camr ibn caas oo qaala yihi libna akhin lahu nin ay walaalkii uu dhalay oo adeer u yahay ibna akhin lahu walaalkii cabdullahi ibnu camarka walaalkii wiil u dhalay oo adeer u yahay ayuu wuxuu ku yidhi kaasoo kharaja ka soo baxa min alwahd meesha wahdi la yihaahdo wahdigu meel daaif agteeda ahoo beera ay ku lahayeen nimankan reer banu camar binu caas la yihahdo yay ahayd beer weyn bay kulahaayeen ilma bn camr bn caas fi saxiix muslim waxaan ku maray cabdullahi bn camar oo la dagaalami raba nin oo dhulkaygii baa lagula dagaalaya man qutila duna mali fa shahiid dagaalamay oo isku diyaarinaya marka beer bay kulahaayeen nin uu marka adeer u yahay cabdullahi bn camarkan oo ka yimid min alwacti waa beer weyn bay ku lahaayeen waxaa la yihi geedaheeda kaanad akshaabuhaa tabluqu alfa alfa khashaba alfa alfa khashaba alfa alfa alfa alfa mataqana meeqa wey alfa alf laba kun kuna ah, alf alf one milyan waay a ah, alf alf waa hal milyan waay soo kun hal milyan buu gaaraya geedaha lagu qabanayo cinabka hal milyan yani beerta cinab beed cinabka asagaa wuxuu baahan yahay laamihiisa in laga ilaaliyo dhulka inuu ku dhaco marka geedaha lagu qutamiya lagu taagaa geedihii lagu taaga baa hal milyan aha marka beer weyn wey marka beer aad weyn wey wiil marka adeer u yahay oo kharaja min alwahdi ay wuxuu ku yidhi ayacmalu cumaaluka shaqaalahaada ma shaqeeyaan si fiican mau shaqeeyaan qaala wuxuu laa adri ma ogi maba ogi bu yiri beertaba aad ogama warhayo marka hadduu dhihi lahaa haa waa shaqeeyaan wuxuu raacin lahaa sida siyaaqa laga fahmi karo ma la shaqaysaa saasuu raacin lahaa ayaga ma shaqeeyaan ha hadduu dhihi lahaa hal tacmalu macahu ma la shaqaysaa buu dhihi lahaa marka muxuu ugu soo gaabayba laa adri buu yiri laa adridiina waa lagu oo qaala wuxuu yihi amaa low kunta thaqafiyan haddaad ahaan leed nimanka daaif degay ree banu thaqiif nimanka ree banu thaqiif adigu waxaa weye sahmi buu ahaa iyagu waa ree sahmi waa quraysh waaye nimanka ree banu thaqiif ee daaif dega cabdullahi bin mascuud iyo qowskooda haddaad ahaan laheed oo beeraha iyo camalka iyo shaqada lagu yaqaano haddaad ahaan laheed la camilta waad shaqayn laheed ma la calimta waxaad ogaan laheed maa yacmalu cumaaluka shaqaalahaadaa waxay qabanayaan ishaad ku haylnayd waad ogaan laheyd buu yiri haddaad haqii thaqafi ahaan laheyd de thaqafi baad aheenoo beer baa la yeeshaa baad baqashayoo banaankaad ka taaganta la calimta waxaad ogaan laheyd maa yacmalu cumaaluka waxay samaynayaan uma iltafata ilayna buu leh ninkan la yihaahdo naafic ibnu caasim baa wuxuu ley iltafata ilayna cabdullahi bnu camar baana soo fiiriyey saa noo soo jaleecay faqaala wuxuu yihi ina arajula ninku idaa camila markuu shaqeeyo maca cumaalihi dadkii shaqada u qabanayay markuu la shaqeeyo fii daarihi daartiisa iyo gurigiisa shaqada ka qabanayay hadduu la qabto shaqadii wa qaala abu caasim wuxuu yihi marata mar fii maalihi xoolihiisa cumaasha ooga shaqeynaya hadduu shaqadii la qabto kaana caamilan isagana wuxuu noqon caamil min cumaalillahi kamida cumaashiisii shaqaalaha hadduu shaqada la qabto isagana caamil ilahay cumaashiisa kamiduu noqonaya ilaahay baa shaqaalaystay oo shaqo ilaahay buu hayaa oo camal ilaahay buu hayaa oo shaqadaas shaqa raalli laga yahay wey macnaa waa saas ilahay shaqa raalli yahay ayuu qabanaya kaana caamilan muu noqon min cumaalillahi ilahay cumaashiisa cumaashi ilahayna waa dadka wadada loogu talagalay iyo shaqadii loo dhiibtay qabanaya ee takaaliiftii iyo wadadii wanaagsane ku taagan kuwaasaa cumaal la dhahaa cumaalullahi la dhahaa xadiidka saxiix weeyaan qaarna xasan bay leeyihiin baabu tataawulu ayuu ku saabsan yahay ataaawulu in la dheereeyo oo lagu tartamo fi tataawuli fi lbunyaani dhismada dhismada iyo guryaha dhismadooda in lagu tartamo arrintaa iyada waxay kamid tahay min calaamaati alqiyaama saacadda qiyaama calaamaadkeeda ma dembi baa in lagu tartamo taas iyada ah alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy shay kasta oo calaamaatu saaca macnaheedu kama dhigna waa dembi waa xaaraan kama dhigna calaamaatu saaca waxaa kamid a ah, ciisa kamid a ah, soo degidiisa soo ma ayaa kamid a ah. marka wix kasta oo saacadda qiyaama calaamo u ah ma wax xun ma noqonayo lakin waa lagu sheegaya qiyaamihii calaama lagu garta inay dhowdahay weyaan dadka marka guryahooda hadday dheeraystaan o kor uqaadaan ma dembi ba kasoo gaaraya haddii mubaahaat iyo faan iyo faqri iyo dadka jiraanko lagu dhibo ama cawraadkooda lagu fiiriyo ama dhibaato korka lagaga soo tuuro ama wax xaaraan iyo ribi iyo waxyaala saasoo kale oo lagu isticmaal lagu soo dhisto wax noocaas oo kale addunya xaaraan buu noqonaya laakin mujarad qofka inuu xoolihiisa uu iska tabcado waxna kiraysto waxna uu dago waxna uu maaratay sadaqaysto xoolihii kale ee la dhaqanayo unbay kamid tahay sidaa ugu dhaqanto umayna ku xidhan tahay qaala xadathana ismaaciil qaala xadathana ibn abi zinaadin can abih can cabdiraxman alacraj can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu aleyh waalih wasalama qaala nabig wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici mayso xataa yatadaawala annaasu dadka ilaahay ka dheereeyaan oo qof walba qofka kale mudaawala yani waa mufaacilnimaka dhinka kale ula tartamaya fi lbunyaan agga dhismada xagga dhismada oo nin walba u yihahdo anaa kaa guri dheer waa sida hadda jirta indhaheenna shaahidka noo ah laba qof guri laba qaar dhistay ma sidoo ka garabkiisaa markuu dhawaandhisi intiis inuu ku joojiyo waa naadir waa naadir xoogow busaa uga yar koraysinaya ka koraysinaya marka min calaamaadta saacay kamid tahay xadis saxiix weyan xadiisku waana xadiidkii aan soo maray ee xadiidkii dheeraaye arbaciinkan haddii xadii abi hore xadid ladhiiji xadiis jibriil xadiisu jibriil markiuu nabiga alayh salaam weydiiyey su-aalihii dhowrka aliimaan walislaam walixsaan wacalaamaatu saaca su-aalihii waxaa kamid ahaa ashradu saaca baa kamid ahayd in la weydiiyey marka waxaa kamid ahayd an tara alcuraata alxufaata alcaala ricaasha yatadaawaluuna fi lbunyaan ah, dadkii oo iska fuqarada ahaan jiray oo intii xoolo lagu sii daayo uun aqniyo noqday calaamaatu saacay kamid tahay nina uuna kasoo gaarin waalidkii iyo aabihii iyo kasoo gaarin akhbaranaa cabdullaahi qaala xadathana xurayth ibnu saa'ibin qaala samictu lxasana yaquulu kuntu waxaan ahaa adkulu kii galaa buyuuta aswaaji nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiisii guryahoodii baan geli jiray waa xasanubisri taabici weyaan uu soo gaadhay guryihii buu soo gaadhay ummahaatulmuminiin qaarkoodna uu soo gaadhay marka guryihii baan geli jiray fii khilaafati cuhmaan bni cafaan cuhmaan bin cafaan xilligii uu khaliifka ahaa faatanaawal waxaan laaci jiray suquufaha saanqaafkeeda biyadii gacantayda biyadii oo e, biyadii gacantaa ku taaban jiray guri gurya gaagaaban bay ahayd macnaha guryo waaweyn oo mutadaawilahoo la dheereey ma aheene guri gaaban oo markaad gasho saanqaafkaad gacanta saa u saari karto ayuu ahaa iska gaagaaban bulal ah ayib saasay ahaayeen guryihii nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo saxaabada nabiga alayh salaam addunyana sidaasay kaga baxeen oo kaga tageen adduunyaba ismayna raacinin adduunyadaba ismayna raacinine aakharaday camireen xagga guriga aakhiro yay camireen ee guriga adduun waxba iskumayna mashquulinin saxiixu lisnaad wey xadiidku ayib ibn sacdina dabaqaad kuso abu daawud marasiil bayhaqi shucab aliman waa haabit saxiix qaarkood gaarsiiyeen qaala wabisanadi sanadka aan soo maray naftirkiisa can cabdillaahi bn mascuudin qaala wuxuu yihi abaranaa daud cabdillahi wuxuu yii qaala akhbaranaa daawud ibnu qays baa noo waramay cabdullahi ibn mascuud mehe mubarak ibn yalyaaba daawud ibnu qays qaala ra waxaan arkay buu yihi daawud alxujuraat baan arkay qolalkii guryaha nabiga alayh salaam iyo qolalkiisi min jariidin nakli bay horta ka samaysnaayeen guryo dhoobo oo bulkeeti ah oo dhagaxa ma ahayne geedka timirta la yihahdo laamaheeda jariidku waa laamaha ayuu ka samaysnaa oo sida maalkan majabaha la yihahdo iyo kamoorki iyo khashabka iyo waxyaalahaasuu ka samaysnaa wey min jariida nakriga ee timireed laamaheed ayuu ka samaysnaa muqshaatan lagu daboolay min khaariji dhanka banaanka ahna bimamsuuxi shacri maryo oo laga sameeyey shacar iyo dufta riyaha ayaana lagu daboolay waa waxa maaratay korka lagaga dadaayana waxuu ahaa mamsuux mamsuux waxaa weeyaan waa dharka athiyaabu alqaliid min ashacr dhar adag oo qalqallafsan qalqallafsan oo shacar iyo timo laga sameeyey ayay ahaayeen oo riyaha iyo waxaas timahooda wa adunu waxaan u maleyn buu leeyahay raawigu carda albeyti guriga ballaciisuna min baabilxujrati qowlad qolka albaabkiisa laga bilaabo ilaa baabilbeyti guriga albaabkiisa laga gaadho naxwan wax u dhigma min sittin lix aw sabci adrucin lix ama toddoba dhudhun buu ahaa yacni qolka gudaha ah iyo guriga korka beyt baa laga dhahaa kadibna qol xujaraha jirto oo ninkii iyo reerkii ay saaxanayaan labadaasi markii laisku matiriyo albaabka laga bilaabo xujrada ilaa qolkii guriga iyo guri laga gaarho lix ama toddoba diraac dhudhun waa guri aada u yar guri aada u yar weeyaan wa axruzu waxaan ku qadaray albeyt adaakhila guriga dhanka daakhilka ee gudaha ah waxaan ku qadaray cashara adrucin toddoba maaratay diraaca oo iskuweera iswareega ayaan ku qadaray biyo xagga gudahana wa adunnu waxaan u malaynayaa sumkahu xagga dheerarkiisana bayna thamaanin sideed wa sabcin toddobo iyo naxwa daalika wax u meelahaasa ayuu xagga dhudhunkana ahaa xagga dheerarka wa adunnu sumkahu xagga dheerarkiisana bayna thamaanin sideed iyo wa sabci naxwa dalika meelahaasuu ahaa sideed ama toddoba dhudhun ayuu kor kor ahaa oo waqaftu waxaan istaagay cinda baabi caaisha caaisha albaabkeedaan ag istaagay buu leeyahay ninkaa la yihahda daawud ibna qays guriga caaishaan albaabkeeda istaagayo fa idaa huwa mustaqbilun wuxuu ku jeeday almaqriba qoraxudhac xagga qoraxudhac buu ujeeday oo marka casarka yaaba lagu calaamaysan jiray markuu albaabka caaisha uu qoraxda ay soo gasho oo weli hooska qoraxda iftiinkeeda uuna guriga ka bixin ya casrka la tukan jiray naam idaa daklat الshamsu xujrata caaisha ataa walam tartafic aan weli ka kor noqonin naam xadiidku saxiix isnaad weeyaan wuxuu ku tilmaamay xadiidkan ama ninka daawud ibnu qays la yihaahdo gurigii guryihii nabiga iyo xujuraadka nabiga aleyh الsalaatu wasalaam xagga maaratay dheerarkooda iyo xagga ballacooda iyo xagga gudaha dheerarka kore intaasba waa kuu tilmaamay iyo weliba meelaha ayay qaabka usii jeedeen ayuu ku sheegay ayb waa kii de nabiga heer wuxuu gaaray calayh salaam markii uu tukanayo salaada caaisha radia allahu canha aynan meel gaaro sii saxata ma jirto meesha istiifto unbuu nabiga alay slam lugaheeda umuu iska qabanaya markuu sujuudayo oo ilmaha ka laabanaysa gurigii baa caliili saw ah qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llah wabisanadi bisanadi can cabdillaahi sanad cabdillaahigaas laga wariyay qala wuxuu yihi akbaranaa cali bn mascada can cabdillaahi arumi cabdullahi arumi qaala dakalta calaa umu talqin labadaasba majaahil wey cabdullahi rumiga iyo eh, umu talqigaasba laa yucrafu xaaluhumaa xaalkooda lama yaqaano faqultu waxaan ku ii waxaan idhi maa aqsara sakfa beytiki umu talqi baan u galayba gurigeedi markaasa waxaa ihi maa aqsara maxaa ka gaaban sakfa beytik guhada gurigaada saanqaafkiisa gaabana sakfiga waa kale waa guriga dhaganka hore ee ka korsaar waxa korsaar korkaada yaa saanqaaf la dhahaa ayib maa aksara maxaa ka gaaban sakfa beytiki haada gurigaada saanqaafkiisa gaabana qaalad waxay tihi yaa bunayo wiilkeygiiyo ina amiira almu'miniina cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu kataba wuxuu u qoray ilaa cumaalihi dadkii asaga cumaashiisa ahaa ee wulaata ahaa ee wilaayaadka iyo gobolada iyo madaxda ka ahaa si ay u gaadhsiiyaan shacbiga shacabkii shacbigii iyo muxuu ahaa ama shicibkii iyo raciyadii iyo si ugaas ay u gaadhsiiyaan wuxuu u qoray anlaa tutiiluu ha dheereenina bina'akum dhismadiina guryihiina kor ha u qaadina fa inahu dhismaha kor loo qaado min shari ayaamikum maalmihiina maalmaha ugu shar badan weeyaan oo maalmaha guryaha kor loo qaadayo waa xilliga fitna fitnada ee adduunyada la raacay ee akhiru zamaanka uu soo dhow yahay <clears throat> marka guryaha kor qaadina guryaha kor loo qaado maalmaha ugu shar badan bay ku aadaane daciif lisnaad xadiidku cabdullahigana waa daciif umudalqigaasna laa yucraf xaaluha lama garanayo baabu wuxuu ku saabsan yahay bambana qofka wax dhisa guryaha oo la dhiso oo laisku shuqliyo ayb qaala xadathana sulayman bnu xarbi qaala xadathana jarir bnu xaazim an lacma sulayman an salaam bnu shuraxbiil can xabata bn khalidin wa sawaain bnu khalidin labadaas eh, anahumaa atayaa nabiya nabiga alayh salaam bay u imaadeen labadaasba waa ninka la yihaahdo xabata bnu khalid iyo sawa bnu khalidin marka waa laba saxaabi radi allahu canhuma wa huwa nabigoo yucaaliju dhisaya xaa'idan derbi ow binaan lahu dhismo uu lahaa buu hagaajinayay fa way ugu kaalmeeyeen shaqadii bay la qabteen nabiga aleyh isalaatu wasalaam xadiidkuna daciif weeyo salaam binu sharaxbiil kaas ninka la yihahdo yaa daciif ah salaam binu sharaxbiil kaasaa wuxuu ahaa majhuul <coughs> laakiin dhaqankii nabiga alayh salaam way ahayd inuu guriga iyo shaqada reerka iyo uu ka qabto oo uuna tawaaduco oo uunan ka istaagin shaqada lagu yaqaano nabiga alayh salatu wasalam kaana fi mihnati ahlihi caaisha marka la weydiye nabiga alay salam markuu guriga joogo muxuu qaban jiray shaqada guriga ee khidmada guriga ka qayb qaadan jiray radia allahu canhu qala alimaam albukhari raximah llah xadathana aadam qala xadathana shucba can ismaaciil bin abi khaalidin can qays bin abi xaazimin qaala dakhalnaa waxaan u galnay calaa khabaabin khabaab ibnu arat min asaabiqiina buu kamid ahaaye dadkii u horreeyey saxaabada nabiga islaamay waaa eh, dakhalnaa calaa khabaab baan u galnay nacuudu anagoo booqanayno marka waa xanuunsanaa waa jiranaa waqad igtawaa waana isgubay sabca kayaatin toddoba dab buu isku dhuftay oo dabku waa daawo waa laisku daaweeyaa laakin waa aakhiru aakhiru muxaawala ah, waaa laisku daaweeya udambeeya wey waa cadaabi leyla waa naar marka in un daruuro iyo baahi wax kale la waayo maa laiskugu gubi toddoba dab baa isku dhuftay bir waqad iktawaa isagoo isgubaydha sabca kayaatin toddoba dab isku dhuftay baan u galnay faqaala wuxuu yihi ina asxaabana asxaabtaanadii aladiina salafuu hormaray Eh, salafu ee eh, hormaray madow tage dadka isaga zamanka ahaaye isku waktiga ay ahaayeen rag badan oo kamid ah tegey madow taga oo way dhammaadeen walam tunqishum ayagoo ina nusqaaminin addunya addunyadi oo adduunyadan ay kuwan dambe imaadeene futuuxaadka iyo barwaaqada iyo mashquulkana iyay u arkaan inay nusqaaminayso ajarkii aakhira ay ka nusqaamin oy kaga mashquulin ka mashquulay wax badano xilligii nabiga alayh salaam ayaga ay noolaayeen nabigu noolaayeen saxaabadii saabiqiinta ay ahaayeen aakharun baa culayska xooga laiskugu geen jiray mar la cibaadaysto mar la jihaado mar wax la barto mar dhaaca aakharun bay ahaan jirtay marka haddii adduunka iyo futuxaadka uu furmay guri la dhiso iyo barwaaqo lasame la galay iyo adduun iyo waxbaa lagu mashhuulay waxaasu marka saxaabigu ka calacalaya wuxuu kuwa way tageen walam tunqishum ddunyaa iyagoo isago iyagoona adduunya nusqaaminin wa inaa anaguse asabnaa waxaan asiibna on ku dhacna on helay maa laa najidu xoolo aanan laa najidu helaynin lahu xoolahaasi mawdican meelaan dhignaba ila turaaba inaan dhulka gelina mooyeen inaan guryihi ku dhisno oon dhulka gelina mooyeen oo qofka da xoolaha ka bato marka dambe guri dhis oo gorofo kasii dhig oo xaggan u wado oo xagga u wado meel de xoolii lagee lama helayo marka xoolaha aan dhulka mooyeen wax kale aanan aan u haynin meel kaleoo geyna aanan haynin ayaa gacanta gashanay buu leeyahy walowlaa ana nabiy hadduuna nabiga calayhi salaam nahaanaa naga reebin an nadcuwa inaan ku ducaysano ilahay ka barina bilmowti geeri la dacuutu bihi ilahay waan ka baryi lahaa geeri waan ka baryi lahaa ee nabiga calayhi salaam baa noo diiday oo laa tatamana mawdkaa tamanina oo ah, weydiisanina haddii uu maaragtay eh, laga maarmaan yahay inaad aakhare iyo geeri iyo wax aad tamanido allahuma axyini ida kaanat alxayaatu khayru lii wa amitni ida kaana mawt khayru lii saa ku ducaysta ilaahay ow eh, haddii u maaratay ay noloshu khayr igu jirtana ilaahay ow nolosha ii barakee haddii geerida khayr igu jirtana ilahay geeridii ah, tawafani iyo oofso saasaad ku ducaysanaysaa eh, hadhihin ilaahay ow idil adoo wax adduunye iyo mashquulkeedii waxa uu dhibaato ka arkaya nahaanaa aduuna naga reebin an nadcuwa bilmowti la dacawtu bihi waan ku ducaysan lahaa mowtka iyo geerida laakiin waa lai diiday buu leeyahy saxiix way xadiidka marka warkii dambe dee mashquul fara badan oo adduunkana la arkay wax mukhaalafa sharci oon xilligii saxaabada nabiga alay slam uu noolaa la arki jirin la arkay wax badan oo afkaar iyo caqiidooyin kala duwanna la arkay markaasi saxaabadu qaraac ayay qaraacmeen oo ay dheheen middan laiskaga watagaaba dhaamanaheedba <coughs> qaala alimaamu raximahullah uma aataynaahu buu leeyahay waaa hadalkii waxaa weeyaan xadiidkii hore khabaab buu raacsan yahay uma kadib ataynaahu waxaan u imaanay khabaab ibnu arat maratan ukhraa mar kale markaa hore xaruun bay ugu imaadeen iyo jiro iyo isagoo isgubay kadib baan u nimid maalin kale wahuwa yabni asagoo wax dhisaya xaayada low derbi asagoo dhisanayaba oo hadda adduunyadii tacmiir bay u baahan tahay oo intaad nooshahay guri aad dhisatay iyo derbi aad dhisatay iyo mashquulkii iyo beerihii iyo xoola iyo nolosha adduun dhinac maad kaga jiraysaa wastacmarukum fiiha ilaahay baa naga naga amrayba inaan camiro dhinac ka shaqayno laakiin oo walaa tansa nasiibaka min addunya baa lasiiyaa layiri aakhirada laakiin mar walbaba xaggeeda iyo in maarata mashquulka adduunka la hadaad raacin ayaa la laisfarayaa oon adduunyada wax la moodin <clears throat> wax joogaya oo baaqi noqonaya ma aha muddo yaroo kooban oo aad iyo aada u yar weeyaan qofka toddobaatan sano la gaadhsiiyay waxa le ninka waa cumrigiisa ugu dheeraaday waa toddobaatan jir ummaddana cumrigeeda intaas wey qaliilu man yaxuusuha inta gudbaayana way yar tahay in yar baa toddobaatanka dhaafaysa marka ummadda cumrigeeda sidaasu iskagaba yaryahayba ummadihii hore waxaa la yidhi yaa waxaa loo sheegay ummad waxaa imaan doonta ka ugu duqsan ee lala yaabo toddobaatan uu gaari ayagoo hadda waxay gaari jireen laba boqol saddex boqol shan boqol kun bay gaari jireen oo nabi nuux waad garanaysaa meequu dacwada intuu waday ee uu diinta wuxuu sheegaya meequu dhinaa sagaal boqol iyo konton sano intaasuuba daaci ahaaba intii ka horreysay ee dhalinyaarnimadii ka bax marka kun sana lagu xisaabtamaya kun sano shan boqol sano toddoba boqol waa ka boqol sano qofkii dhinta waa qof saqiirayba boqol jir nin ku dhinta saqiir waayo marka ummade waxaa imaan doona toddoba jir toddobaatan toddobaatan jir gaari doona oo ninka ugu yimid toddobaatan u gaari markaasa waxay dhaheen annaga haddaan nahay kuwaasi sujuud intaan la dhacan hal sujuuda yaan sujuuddaas toddobaatan ku dhamaysan lahayn bay dheheen toddobaatanka ku dhamaysan lahayn atharta waa athar sugan wey a ah, sujuud baan la dhici laheen ilaa sujuuddaas aan sidaa u sujuudsannahay yuu toddobaatanka naga dhamaan lahayd bay dhehen maxaa iskaga mashquulin toddobaatan sana gaari adduun muxuu iskaga mashquulin saas kuleeyihin waaya marka waxa weeyaan eh, cumrigan aad bu ugaabaya lakin bifadli illahi subxaanahu watacala ilahay fadligiisa iyo raxmadiisa ummaddan waxaa loo geliyey cumrigaa gaaban acmaal saalixa oo yani aad iyo aad haniime ah oo halkii camal baa waxaa laga yaabaa inuu gaaro leylat lqadri meeqa khayru min alfi shahr sideetan sano ninkii marka sideed toddobaatan lixdan sano gaara oo lixdankaas sano maalintuu qaan gaaray ilaa iyo inta uu ka gaarhay inta leylatulqadarka iimaanan waxtisaaban iimaanan waxtisaaban u istaagayey oo halkaa haweema sideetan lagu dhufanayey dee waxaa weeyaan qoladii waaba gaarayba qoladii kale waaba gaaray nasiibkaasa markaa iyo ummadda nabi maxamed ajri camal yar oo waxaad arkaysa ajir weyn lagu sheegi ninkii intaa sameeya dambigiisaa la dhaafay wain kaana mithlu zabad lbaxri ayaad maqlaysaa zabad waa subxaana allahi wabixamdihi meqa jeer subxana llah wabixamdihi boqol jeer boqol jeer subxana allah wabixamdihi qofki yirahdo khalaas salaadaha gadaashood ayadana subxana allah iyo alxamdulilah akbar soddon iyo saddex jeer dambigo dhan baa lagu dhaafi salaadihii la tukanayo iyaguna in alxasanaat yudhibna sayi-aat xumaanto dhan baa la baabi'inaya waysadaad weysatay iyo socodkaadi intaad darajaa kor lagu qaali midda lagugu dhaafi marka nicmadaasa ilahay na siiy subxana watacala cumrigii hadduu ilahay naga yareeyey wuxuu noo barakeeyey camalkii noo barkeeyey camalkii u barakeeyey subxaana uma ataynaahu maratan uqra wa yabni xaa'idan lahu asagoo dhisaya faqaala wuxuu yihi ina almuslima qofka muslimka ah yuujaru waxaa laga ajirsiinay fi kuli shayin wax kasta oo yunfiqu u bixiyo ajir buu ka heli ilaa fi shayin wax uu yajcaluhu yeelay fi turaabi carada mooyeene derbiu ku dhisay guri ku dhisay oo waxaasaan ajir siinayn haddii a niyadiisa dee xagga ajir iyo khayr ka heshido sadaqadii iyo silaturaximkii iyo xajkii iyo infaaqii iyo dhankii wanaagahaa awqaaf ka samaysi iyo xagga markaas waxaa weye cibaada isku bedeleysaa cibaada isku bedeli xadiidku saxiix weeyaan bukhaarina waa soo saaray fi saxiixihi jaamica qala xadathana cumar qala xadathana abi qala xadathana acmar sulayman qala xadathana abu safrin an cabd illahi bni cumrin qaal mara nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabigaa wuxuu soo maray wa ana uslixu buu leh cabdullahi bnu camr wa ana anigoo wuxuu isoo maray nabiga uslixu hagaajinaya khusan lana buul aan lahayn khusigu waa buul guri buul ahoo caws iyo laamaha timirta iyo waxaa laga sameeyey ayuu ahaa buul baa dhisanayay buu leeyahay darso faqaala wuxuu yihi maa haada waama waxaa samaynayso qultu waxaan idhi uslixu waxaan samaynaya on dhisayaa khusan yaa rasuul allah buul baan dhisanaynaa meel ah, yaro darsiaho balabala aan dhisanayna faqaala wuxuu nabigu yihi alamru amarkaa asracu ka deg deg badan min dalika waxaad dhisayso waxa aad dhisayso maalinta uu baaliyoobo oo dumo mawdkiibaaba ka sokeeyaba ah, oo in markaa waxa weeyaan eh, qasru amal ayuu nabiga ku tarbiyanaya in amalka iyo yididilo qofka uu gaabiyo oo aakharada iyo geerida iyo dhimashada mar walbaba uu maanka ku hayo akthiru min dikri hadii min ladaat ayuu xasuusinaya nabiga alayh salaam guryahan dhisayso mawdki baa ka sokeeya oo guriga asaga hedleeda ku intifaaco weliga ku noolo oo degano waa isleedahay ma dhacayse mawd baa dhexda ku jira iyo geeri ee lagu xisaabtamo saa wey manaa adi saia wey adiku baabu lmaskanu lwaasic haddana maskanka iyo guriga in la waasacsado way fiican tahay oo haddaad meel degayso sacaadaday kamid tahay inuu maskankaada iyo gurigaada uu waasax kuu yahay oo meelaada iga barido oo caruurtii ku barido oo gabdhihii wiilasha lakala saaxiyo oo martidaada aad saasato saaxsato oo adiga aad dhinaca maktabadaada aad ku leedahay oad ku wardiso ad ku khalwayso intaba haddii ay leedahay laftirkeedu khayr iyo barako wey dhinaca wanaagsan aad u isticmaasho qaala marka labada nusuusta axadiladaas waxa weeyaan in dhanna adduunyadii laiska fiiriyo isha lagu hayo dhinacana dhanka wanaagsan loo adeegsado ayaa marka lagu lagugu baraarujinaya oo ad balasgaraaysnaato oo xagga iyo xaggaba aad ula socoto inaad tirado waxan waa adduunya oo farahan ka qaadina lama ogolo adduunyada waa inay shaqayso oo camiraato oo laisku dhiibo oo qof walbaba uu camiridii dhankiisa uu ka camiro xagga kalena aakhiradii iyo wixii loo socdo waa in ay unoqoto masraca oo ay unoqoto beer unoqoto aakhare unoqoto xadathana abu nucaym alfadl bn dukayn wkhabisa bn cuqba qaala xadathana sufyaan athawri can xabib bin abi thaabit can khumayl can naafic bn abdilxaarif can nabi sal slam qaal min sacaadati lmari qofka sacaadadiisa iyo liibaantiisa waxaa kamid a ah iyo naftiisa inay dumaaniino iyo raaxo dareento almaskanu lwaasicu guri waasaca inuu leeyahy guri waasicun caliili ku ahayn a guri waasicun caliili ku ahayn oo si nasashadiisa iyo ku cibaadeysashadiisi iyo qur-aanku akhriskiisi iyo martidiisi iyo asagii iyo dadkii maaragtay lakala asturi lahaa ee lakala dhawri lahaa oo lakala dhawri iyo intaba waasac u noqonaya weeye weye sacaadada kamid tahay iyo waljaaru saalixu dari saalixo wanaagsan gurigaada hadduu waasax yahay oo weyn yahay oo aad si fiican maarata ugu cibaadaysanayso ood ku degan tahay laakiin xagga jiiraankii uu dhibaato ka haysto waxaa weeye dee guri waa geed qabow qof saaxday oo geedkaa qabowna quraanjo ay ku kacday quraanjo miaad siifaysaa caagagub haday kuu kacdo maasha caagagubyada layidhaha geedka waa qabow yahay lakin caagagubyaha ku kacday ah, markaa lama saaxan karo jaaru saalix marka waa in la raaciyo guriga wanaagsan dariskiisana waa inuu fiican yahay nin baa salafkii kamid ah yaa wuxuu ka iibsaday nimankii oo wuxuu ahaa ban bani umaya cabdilmalik iyo waxaa maqaane mid baa guri buu nin ka gatay markuu lacagti ka sii siiyey iyo wuxuu yidhi waxaad keentaa eh, lacagtii jiraankana keen bu yiri oo muxuu yii lacagti jiraanka waxaa daris ilahi yihi maxamed ibn munkadir maxamed ibn munkadir yaa jiraan ila ninka caalimka ah maxamed munkadir ahaa yaa daris ila ah marka maxamed munkadir ninkii daris ilahi oga dhigna si buu leeyahay lacag kusoo dar bu yiri waa ku daray runtaa buu yihi marka jiiraanka wanaagsan waa la iibsadaa waa la gataa boos fiican baan helay iyo dhul wanaagsan baan helay iyo meel baa wax ka gadan intaaa fiirinin dhinacyaha iska feerfeeri bahallo badan baa jira oo dhib badan oo dhuxunkuree baa jira oo ku dhibaya aakharadaada hadlaynaya mar walbaba dhib iyo xan iyo un aad kasoo kaasoo gaarayso ood ku rafaadi ood ku dayi karin kuladi karin gurigaade iska ilaali aada iskaga dhowr waljaaru saalix jiiraanka saalix ee suuban ee wanaagsan min sacaada buu ka mid yahay ilahayna waa laga baryaa jiiraanka saalix ee wanaagsan jiiraanka xunna ilahay laga magangalaa ah, wlmarkabu lhaniy iyo sacaadada waxaa kamid a ah almarkabu gaadiid alhaniyu oo raaxa leh gaadiid raaxa leh oo aad dantaada ku fushanayso iyad isaguna markab iyo gaadiid rukuub ah oo aad ku raaxaysato oo meelahaadi danahaada aad ku fushato isaguna min asacaada buu kamid yahay xadiidku saxiix weeyaan saxiix ligayrihi aan soo maray hadda ka hora baabun wuxuu ku saabsan yahay man itakada alguraf qofkii samaysa quraf samaysa quraf waxaa la dhahaa meel kore oo guriga ka koraysa oo qofka uu ka arki karo dadka hoostiisa maraya kor ka arki karo kor ka arki kara quraf la dhahaa ina hadda gorafaan dhahnaa gorafo waa dabaq meel koraysa wey qaala xadathana muusa qaala xadathana daxaaq ibnu nibrasin abulxasan can thaabit ibn aslam anahu kaana maca anas anas buu la joogay bizaawiya meesha zaawiya la yihahdo waa meel madiina agteeda oo anas binu maalik uu dhul iyo beero kulahaa halkaasaan anas la joogay bule thaabit ardaygiisi wey fawqa gurfatin gurfad ama gorofo korkeed lahu asaga uu lahaa baan ku wada jiray fa samica aadaana anagoo gorofadii saaran yaa wuxuu maqlay anas aadaankii fa nazala waa soo degay wa nazaltu waan la soo degay faqaaraba wuxuu isku dhadhaweeyey fi lkhuda tallaabadii masaajidkan u soconaa aayar buu socdaaba sheekhii anas ahaa faqaala anas baa wuxuu yidhi kuntu maca zayd bnu thaabit zayd bnu thaabit khaadi eh, muxua ah, kaatibkii nabiga calayh salaam ayaa maciisa ahaa la socday maalin maalmaha a famashaa bi wuxuu ila socday hadihi lmishya hay-adan socodkeeda aragtay isku dhudhawanaya lugaha noocan oo kaluu asagan u socday oo ila socday oo aayar buu iluudiyey wa qaala markaasuu ugu yidhi atadri ma ogta lima facaltu bika waxaan kugu samaynayo sidan on kuu daahinayo ee kuu luudinayo ma garan fa ina nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam maa mashaa socday bi aniga hadihi lmishya hiya socodkan iyo qaab socodkan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam iluudiye oo annagoo u socona masjidkii iyo khayrkii ayuu nabiga ruudayey wa qaala markaasu wuxuu yihi atadrii ma ogtahay tahay bu igu yidhi zaydow lima mashaytu bika waxaan sidaan kugu socodsiinayo qultu waxaan allahu warasuuluhu aclam qaala nabigu wuxuu yidhi liyakhura inuu bato darteed baan u socdaa cadadu khudaanaa tallaabooyinka anaga tiradeeda fii dalabi salaati salaada aan dalbeyno in u soconno ee dalbeyno ajirkii inuu noo bato tallaabada aan u tallaabsanayno saasaan rabaa liyakhura cadadu khudaana tallaabadana tiradeeda inay badato fii alabi salaati salaada aan dalbeeno wadadeedan ku jiro ayaan saasaan u yeelayaa bu yiri nabiga sala allah alay wasalam oo qofku hadduu socodkiisa intuu masaajidka u socdo ayuu ajirkiisa u dhan yahay acdamu nnaasi ajran fi salaat abcaduhum fa abcaduhum mamshaa abcaduhum fa abcaduhum mamshaa midba midku ka fogyaa masjidka u ka tallaabo marata ayuu ka ajir badan yahy o ka thawaab badan yahay ka badan yahay marka saxaabada nabiga aleyh salaatu wasalaam qaar ay dheheen dabcan inay soo dhawaadaan xaafadihii kore intay kasoo guuraan masjidka nabiga agtiisa oo boosas ka banaaneen ay soo degaan waa kii dhihi jiray diyaarukum bani salama tuktab aathaarukum daarihiin xaafadihiina iska jooga iska jooga oo masaajidka halkaa uga soo imaada tuktab waxaa la qori aahaarukum raadkiina la qoriy saasuu nabiga aleyh salaatu wasalaam xadiidkan hadda laakiin haddaan soo marray waa daciif daciif daciif weeyaan adaxaaq ibnu nibras ninkaa la yidhaahdo layin lxadiidi weye waa ina xadiidkiisa uu layin yahay oo daciifa ah. dabarani iyo cuqaylina fi ducafaa ayay kusoo saareen xadiidku marka xadis daciif weyaan wallahu aclam bilahi towfiq sala allah waslama ala nabiyina axamed